raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illah wala alihi wasaxbi wasalam ama bacdu wacan anasin radia allahu canhu xadiikan ku celina wacan anasin radia allahu canhu ana alyahuuda yahuuda kaanuu waxay ahaayeen idaa xaadat ilmar'atu haweenta haddii ay xaysho oo dhiig uu ku dhaco dhiiggii caadada ahaa lam yu'aakiluuhaa waxba lama aysan cuni jirin faqaala nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam isnacuu kula shayin nebigu wuxuu yidhi wax aad doontaan sameeya ila nikaaxa galmada ma ahan wax kasta ku sameeya aan ka ahayn galmo nikaax bimacnaa huna waxaa loo jeedaa jimaa luqadana saasuu ku yahay rawaahu muslimu muslim baa xadiidkan wariyey wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri caaisha kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa ya'murunii mid i amra fa attaziru waxaan soo waan macuusaysanayay taataziru yani dhaxdaan xiranaayo oo guntiga ayaan marka aan xiranaayo oo macawiis camalaan maro macawiis oo kale aan xiranaayo fayubaashirunii markaasuu nabiga ila baashiri jiray mubaasharada waa labadooda jir oo istaabta fa yubaashirunii markaasuu ila baashiraayey oo jirkiisa jirkayga taabanayay wa ana aniga walxaal ana aniga oo xaaidun xaaib ah anoo xayd qabo markaa caadadii qabo muttafaqun caleyhi bukhaari iyo muslim baa xadiidkan soo saaray labadan xadiid sheekhu wuxuu uga hadlaa mas'ale fiqhi ah ola labada xadiida takriij ma mudna sababtoo muslima weriye ka koowaad ta kalena waa muttafaqun caleyhi labada xadiid marka sheekhu wuxuu uga hadlaa mas'alada ah qofka culamada islaamka waxay isku waafaqsan yihiin oo mujmac aleyhi eh, ay ku yihiin oo lagu kulansan yahay in xaaraam ay tahay haween xayd qabta in loo tago inaynan banaanayn kitaabkii sunada iyo ijmaacaana tusahay oo kitaabka waxay tahay factazilu nisaa fi lmaxiidi nabig allah subxana watacaala uu yiri sunadiina waa tana isnacu kula shayin ila nikaax ijmaaci ummadana nawowi ayaa soo guuriyey imaamu nawowi inay kabiire arrintaasoo dembi ay tahay mas'alada marka hadda halkaan uga hadlaa waxay tahay mubaasharada istimtaaca haweentiiba raba inuu ku raaxaysto in ilaa intee in la egaa looga ogol yahay inuu kaga raaxaysto jimaaci waa la diiday galmadii in intaa la eg ku raaxaysa karaa culamada marka fuqahada ah masaladan waa isku khilaafeen qawlka ugu saxeexsan marka aan ku bilawdana waxa uu yahay qawlka odhanaayo galmaa loo diiday wixii ka saaro dhan waa loo ogolya wixii aan jimaac aan ahayn istimtaac meel alla meeshuu doono uga istimtaaci karaa waxaa la diiday oo keliyata galmadaa la diiday bes jimaaca la diiday xadiidka anasaana daliil u ah oo nabigu uu yihi sal lahu aleyh ali wasalama isnacuu kula shayin wax walba ku sameeyo ila nikaax nikaaxa maaha jimac maaha wax alla inta kale ku sameeya marka waa ibaaxo waa guud waa xadiidkan wuxuu banaynaa in ninku haweentiisa oo sidau doona yeeli karo istimtaac ahaan laakiin loo diiday jimaaca xadiidkan marka waa sariix daliil sariix ah xadiidka kale waxa uu yahay marka kan labaad culamada bacdi alculamaa oo jumhuurtana waaye say culamadu u badan yihiin waaye waxay leeyihiin haweentu wuxuu uga istimtaaci karaa wixii aan ahayn maa bayna surati warukba yani xudunta ilaa iyo jilibka wixii kasoo hore uga istimtaaci karaa oo markaa marka kaga raaxaysan karaa laakiinse inta xaaladda ay xaydka qabta inta udhexaysa xudunta ilaa iyo jilibka lama ogola oo xadiidkan dambay daliishanayeen oo kaana rasuul lah sal l slam yamurunii faatazilu ayb marka waxay leeyihiin culimadaas caaisha marka ay itizaarka samaynayso ay macwis xiranayso ama ay itizaarku badanaa waxuu ku dhacaa qofku inuu xirto xudunta ila guntiga xudunta laga xiraa macwista maogtahay marka ilaa intaas marka inay mara ka xera jirtay inta kalena marka mubasha mubaashara marka nabiga sala allahu aleyh wali wasalam uu kala mubaasharo jiray halkaas marka waxaa laga qaadanaya dheh inaysa banaaneynba naam maadaama nebigu uu ka tegay sala allahu aleyh waali wasalam oo inta udhexaysa yani xudunta ilaa iyo jilibka waay qowlkaas jumhuurta culamadaa qabta naam culamadaas u badan yihin xadiidkani marka ay u daliishadeen labadaas mas'ala ugu weyn meeshaan culamada gobolna waxay leeyihiin qofkii markaas isaga eh, aan isaga baqaynin inuu jimaac ku dhaco oo nafsadiisa ka adag in ayb in uu yeeli karo xadiidka hore uu ku dhaqmaayo nacam inuu xadiidka hore ku dhaqmaayo ee markaas ay u banaan tahay inuu ma bayna sura warugba xataa u istimtaac u ka sameeyo hadduu yani jimaaci marka uu iska iska celin karo hay haddii uu isaga baqaayo inuu xaaraamtaas ku dhaco haweentii xaa'idaa inuu jimaaci aado hadduu isaga baqaayona waa ka xaaraam intaas inuu aado leanna waxay leeyihiin wixii xaaraam ku gaarsii kara maxay noqonayaan iyaguna xaaraam waa garatay sooma qowl saddexaad saasaa jira marka saddexaas qawla masalada laysugu khilaafsaya saddex qowl qowl waxa uu leeyahay jimaac bisaa la diiday waana qowlka ugu saxeixsan qowlka labaad muxuu leeyahay maa bayna sira warukba wixi aan ahayn ayaa u banaan amaa maa bayna sira warukba fa xaraamun qawlka saddexaad muxuu leeyahay ninkii isaga cabsanaayo uma banaana maa bayna sira warukba ninkii aan isaga cabsanayn oo iska adagna waa u banaan tahay buu leeya saddexaas qowl baa meesha ku jirta kan horaan ugu raajixsan maxaa sideedaan u rajaxnay marka midka hore maxaan u dooranay waxaan u dooranay waxay tahay xadiidka labaad ee xadiidii caaisha nas kuma aha xaaraam nas kuma aha xadiidka caaisha ee labaad ma sheegayo xurma xaaraam ma sheegayo leana maxaa yeelay keliya waxaan ku cad rasuulka ficilkiisa sala allahu aleyh ali wasalam oo caaisha waxay tiri nabiga sal allahu aleyh ali wasalam waxuu dhihi jiray waxuu amri jiray inaan maraga eh, macawiisa camala aan soo xirto markaasoo mubaasharo wixii marada ka koreeyo ayuu mubaasharo igula samey jiray nacam mar hadday sidaas marka leedahay xadiidkan waa ficilka nebiga uu samey jiray oo ah inuunan kaga istimtaaci jirin meelaha macawiistii ay qarinaysay inuunan kaga istimtaaci jirin oo sheegaa taa laakiin nebiga sala allahu alayh ali salam waa xaaraan ma dhihin xadiidkan waa ficilka nebiga ficilka nebigana lagama qaato wujuub ficilka nebiga sala allahu alayh ali wasalama waa wujuub lagama qaato ibnu daqiiq iyo sida ay leeyihin alla wujuubku amarku waa inuu siiqo ku yimaado waxaa samay in lagu yihaado ma fahamtay waxaa samayn hadda meeshaan ama ha samaynin kuma taalo lidalika ficil nebiga uu samay jira unbaa lasoo xikaayoonay oo la sheegay saa darteed marka istixbaabaa lagu xambaaraa sunno iyo afdaliya inay fiican tahay saasaa lagu xambaara oo in laga dheeraada meeshaan inay fadli badan tahay si loo jamciyo xadiidkan iyo kii ka horeeyey labada xadiis si loo jamciyo marna nebigu wuxuu yihi isnacu amar waa kaas oo amru ibaaxa waay wax alla waxaad doontaan ku sameeya aan ahayn jimaac waa ibaaxa soo rasuulku wuxuu baneeyey in haweentii lagu istimtaaco laakiin waxuu reebay hal wax oo ah jimaaci xadiidka labaad laakiinse ficilka nebiga unbau noo sheegay inuu nebiga caaisha intay mara soo xiratay rasuulka sala allahu aleyh ali wasalamana oo wixii maradaas ka koreeya oo kala mubaasharo jiray ma sheegayo xadiidkan labaad maradaas wixii ka hooseeyo ma lagu mubaasha ma lagu mubaasharoon kara ma dhahaayo nebiga sal sl aleyh saa darteed maadaama nahyi uusan ku jirin xadiidka dambe wax nahyi aysan kusugnayn looma qaado karo inuu xurmo sheegayo oo tusaa ma la fahma meeshaas labada xadiis marka see loo jamcina kan horena waxuu tusayaa in jimaaci waxaan ahayn jaa-is uu yahay kan dambena muxuu tusaa in laga dheeraado meelaha ay ka imaan karto hadhow qofki inuu jimaac uga taga haweentii intaasa marka xadiidka lagu jimciyo saddexda qowl oo aan sheegnayna culummada shaaficiyada waa saddex wej oo ay qabaan waa saddex wej madhabka shaaficiga wuxuu qabaa qowl iyo wujuuh qowl haddaad maqasho culummada shaaficiyada waa warka imaamu shaafici qowlka imaamu shaafici laba waa jadiid iyo qadiim bis ima waa jadiid iyo qadiim jadiidkana waa kii masre oo dambe qadiimkuna waa kii ciraaq marka uu joogo haddaad maqasho mas'aladan shaaficiyada wujuuh ayay isugu khilaafeenna wujuuhda waxaa laga wadaa imaamu shaafici mas'aladan qowl kuma lahane culummadii asaga ka dambeysay raacday ee madhabkiisa raacday ayaa qawaaciddii shaafici intay eegeen ayay mas'aladan ayaga ku ijtihaadeen saa darteed culummadii marka madhabka asxaabul wujuuh saddex ayay isugu khilaafeen saddex weji bay marka noqotay imaamu nawowi xikaayoonay saddexdan qowl hadda aan sheegay culamada shaaficiyada qaaraa wada qabto qowl walba bacdi culamaa shaaficiya qabaan waa garateen soomaa kan ugu raajixsan imaamu nawowi wuxuu yidhi laba waa marka in kala fahmo waxau yii imaamu nawowi aqrabuhaa ila daliili aqwaashaan ama wujuuhdan kan daliilka ugu dhow waa qowlka koowaad isnacuu kula shayin ila nikaax saddex iyo qowlo aan sheegay kii koowaada daliilka ugu dhowow yiri imaamu nawowi laakin madhabtu maxay qabtaa madhabtu waxay wa asaxuhaa cinda almadhabi madhabta agteeda sida saxiixa ka ahna waa qowlka labaad madhabtu waxay qabaan qowlka labaad oo inay xaaraam tahay maa bayna sira wa rugba xaaraam inay tahay madhabtu waa saas laakin daliilka waa sidee qowlka hore waa daliilka marka inaa kala fahamta warka imaamu nawowi shaaficiyadu maxay qabaan haddii lagu yiraha siday u badan yihiin bayna sur maa bayna sura rukba ila istimtaac uusa ka dhici karin oo xaaraam haduu sameeyana xaaraam inuu ku dhacay laakin aqrabuhaa ila daliil kee waaye aqrabuhaa ila daliil waxaa weeyaan isnacuu kula shay ila nikaax midka u tusaayo leanna maxaa yeele ibaaxo oo cad ah ku sugan oo sariix ah waa nebigu waa banayn oo dadki u banaynaayo inay iska ilaaliyaan keliya jimaaca inta kale oo u rugseeyey waa ibaaxo oo sariixa ah. kan labaadna marka manci sariixa ma ah oo nebigu sala allahu alayh wasalam dadka uu diiday ayb marka labadaas qowl saddexdaas qowl baa ku jirta sheekhuna labada xadiiso keenay sidoo ku fahamsiiyey xadiis walba inay qola qabto qowlka saddexaad naftirkiisa waa macquul u noqon karaa fahamkii caaishana qowlka saddexaad waafaqa oo caaisha markay xadiidkan sheegtay waxay tiri nebiga waxay tiri xadiis kale waxay ku tiri waa ila mubaasharoo jira nebiga wa ana xaaidun xayd qabo markaas waxay tiri wa kaana amlakakum liirbihi nebigu wuxuu ahaa kan idinkugu hanasho badan oo idinkugu contarool badan xaajadiisa ama cudwigiisa yani rasuulka sala allahu aleyh ali wasalama waa iska adkaaya ka wadaa nacam oo sida idinkoo kale ma ahayno nabiga caaisha fahamkeedii wa nacam wuxuu ahaa mid xaajadiisa ka hanasho badan idinkoo idinka hanasho badnaayo qowlkii saddexaad ee marka taa u gargaaraysa uma jeedid marka ninkii iska celi karo oo isdhihi karo waa waa isceli kartaa iyo ninkii aan isdhihi karin loo kala qaybiyo fahamka caaisha waa isagana marka saddex qowl adilada aada ugu yar dhowdhow waay waxaa ugu sii dhow qowlka hore wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuul lahi sal xadiidka horena waxaa laga qaadanaa weliba yahuud markii ay tiri haweentu haddii ay xaysho waxba lama aysa cuni jirin yahuudda asxaabta rasuulka marka waxaa ku jira marka qisaa jirtay usayd ibnu xubayr iyo rag kale ay nebigu u yimaadeen ay su-aaleen arrintan ay yidhaahdeen eh, rasuulka ilaahay yahuud sidaanay yeelayaane oo naagta haday xayd u eh, ku dhaco wax cunaane eh, ma jimacna anaga yani khilaaf aan nimankaas khilaafayno markaasuu nebiga arrintaas aada uga carooday markaasu wuxuu yidhi ismacuu kula shayn ila nikax saasoo kale u yii waxaa laga qaadanaa marka in dagaalada la khilaafo waxyaabaha marka caadaadka ictiqaadiyaadka cibaadaadka mucaamalaadka lagu khilaafo islaamka waa maqsad waa sharci ah man tashabaha biqawmin fahuwa minhum ninkii qola isku shabaho iyagu kamid yahay walidaalika culamo badan oo ahlucilmiga kamid ah selafka waxay samayn jireen masaa-il nebigu uusan cadaynin in gaalada lagu khilaafo ayay man tashabaha biqowmin ka istinbaadi jireen waxaa kamid a imaam axmed ibnu xambal ayaa waxaa la su-aalay kabo hindida u gaar ahaa oo ay hindidu gasho jireen dadkan hunuudda mushrikiinta ah la bisa jiray oo lagu yaqaanay shacaar camal u ahay markaasa waxaa la weydiiyey imaam axmed kabahaas ma la bisanaayo markaasuu yihi sunatu abilqasim nebi maxamed sunadiisa yaa khayrun ka khayr badan min sunati fulan ninkii ayaga oday u ahay madaxda inta sheega wuxuu yihi sunada nebi maxamed ka khayr badan kaas sunadiisu ma rabnu yii marka riwaayaad kale waxay caddaynaan man tashabaha biqawmin fahuwa minhum marka masaa-il aan aada daqiiq u ah oo aan weliba nas ku soo aroorin ayay man tashabaha biqawmin u daliishan jireen marka waxaad ka garanay marka meeshaas waxay tahay qasad sharci ah waa in gaalada la khilaafo kufaarta hadadana kufaarti waxaa lagu waafaqaya ataa ictiqaadiyaadka iska dhaaf wax kale ictiqaadiyaadkii baa lagu waafaqaa dhaqankii baa lagu waafaqay maxaa lagu waafaqay mucaamalaadkii baa lagu waafaqay wax walbo kaanamaa nimanka waxaad moodaa nolola inaysan suuragelaynin haddaan iyaga la waafaqin nebiguna wuxuu cadeeyey baaba iyo dhibaatada in iyaga la waafaqa inay ka timaado oo allah subxaana watacaala markuu yahuudi kasoo sheekeeyey fii suurati ljasiya oo uga sheekeeyey walaqad aataynaa banii israaiila alkitaaba walxikma walnubuwa ila aakhir alaayaat wuxuu yihi uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fatabichaa walaa tattabic hawaa aladiina laa yaclamuun inahum lan yugnuu canka min allahi shay-a haddaad raacdo adi waxay ku taraayan mal nimankan yahuud yahuud waxay ku taraay ama yani dadkan aada raacayso berita cadaabka alla waxba kaaga tari maayaan saa darteed marka waa in marka dadku iska ilaaliyaan mucaamalaadkia lagu raacay hab dhaqameedka hab dhaqanka hablabiska wax walbaa lagu raacay ictiqaadkiina de waa lagu raaco dimuqraadiya iyo balaayi aaminsan yihiin dad badan ahay ilaa dimuqraadiyada jacaylkooda dadka gobol ay gaarsiisaba inay xataa markay tusaale soo qaadanayan meesha nabi maxamed tusaale usoo qaataan kufaarta madaxdooda tusaale loo soo qaadana ba saasuu sameeyey ma arkin miya hebel iyagaba saas waa iskhilaafaan hebel iyo hebel saana is yeelaan maalin walba eegayaaba tusaale ummadii u noqday ummatu muxamed marka taasi marka intay joogtaa ummatu muxamed haddayba gaaladii ayagii isugu tegaaya ay u kala ordaayaan <coughs> marka <coughs> yahuuddu marka weliba waxay dhaheen <coughs> ninkan ayagoo nebiga u jeedo sala allahu alayh waali wasalam wax uu ka tegaayo oo annaga amarkeena ama arrimaheena ah <clears throat> ma jiro ilaa waa nagu khilaafayo dheheen iyagii baaba nebiga dhibsado waxay yidhaahdeen ninkan wax alla waxaan annaga wadano waa wax ka duwan unbau la imaanayo bal fiirisay marka ay uga baqayaan aysan u jeclayn in nimankan loo loo khilaafo saysan u jeclayn arag sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala kitaabkiisa iqtibaa siraadi lmustaqiim mukhaalafat asxaabi ljaxiim wuxuu ku caddeeyey in gaaladu ay aad maal fara badan ay ku bixinayaan waktigiisao ka hadlayaan inay maal badan ku bixinayaan oo jeclaysanayaan inay arkaan <clears throat> muslimiinta ku dayanaysa wa ficlan hadda waa waxa jira waay lacagay awal ahayd lacag fara badanaa lagu bixi jiray hadda hub badanna waa lagu bixiyaa xataa waa u dhintaan qaarkood marka ciidankooda u dhimanaya liajli in muslimiintii dimuqraadiya iyo waxbaas loo geeya hadda waxay ku dareen inay kusii dagaalamaan weli walidaalika waxyaabaha cajiibka badan oo uu sheegay sheikhulislaam ibnu taymiya waxaa kamid a masaladan uu ka sheegay in qofka markuu daciif yahay daciifulqalbi uu yahay oo qalbigiisa uu indhala yahay wuxuu aada u jecel yahay ninka isaga marka asaga qofkii ka xayisanaayo oo isaga ku oo kale waa ku farxa arrintaa iyadaana marka muslimiintii oda iimaankooda xoog badnaayo adduunkii la rabay inay khayr iyo wanaag oo alla uu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata hadday gaalada arkaan ummadii saas la yidhi oo iyaga soo fiirinayaan oo ku dayanayaan maxay marka isleeyihiin marka kufaartii waa ku farxayn arrintaa iyadaa waa nin daciifoo lagu dayday oo nin ka xoog badan ama ka karti badan oo ku dayanayo marka in laga fogaado waayo eh, hadiga gaalada kudayshaii wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu aha yaamurunii mid amra faataziru laba dabdi baa ku jirta laba qaab ayaa loo shaqlay faataziru oo la shido ta'da markaas oo asalkuna marka uu ahaa faataziru u asalka ahaa faataziru markaasaa marka la isku idqaamay idqaam baa la sameeyey oo waxaa la yidhi marka faataziru faataziru awal faataziru faataziru ayaa la yidhi idqaam waa calaa wasni marka iftacala wa iftacala wa iftacala ataziru oo itazara wa itazara waa iftacala wejkaas marka waxaa kaloo iyadana marka la weriyaa in ay tahay e, sida fatxulbaarigana oo ishaaraayo fataziru fataziru saasoo kale fataziru oo aan marka ta-da waxba la shidin fataziru laakin waaa marka dabdigan waxaa badan faataziru fayubaashirunii markaasu ila mubaasharo jira wa ana xaaidun anoo xaaida muttafaqun caleyh xaaid marka hadda tautaniis in la geliyo uma baahno sababta waxay tahay xaidku haweenka unbau ku dhacaha marka wax ragga waaga farqiibaba jira ma yaal saa darteed xaaid waa luqada fasixa saas wa xaaid murdic xaaidatun hadii la dhaho tadan maxay faa wax looga farqiyaa meesha ma yaalaan wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh waali wasalama nebiga waxaa uu ka wariyey fi ladii fii shani ladii kii shanigiisa ya'ti imra'atan haweentiisii uu tegaayey walxaal hiya iyada xaaidun xaaid ah qaala waxa uu yihi nebigu yatasadaqu waa sadaqaysanayaa waa khabarun bimacna alamri waay yatasadaqu ha sadaqaysto waa macnaheedu yatasadaqu wou sadaqaysanaya yani ha sadaqaysto bidiinaarin diinaar o amase nisfi diinaarin nisfu diinaar rawaahu lkamsatu shantii baa werisay wasaxaxahu lxaakim xaakim baa saxiix yeelay wabnu lqaaan iyo ibnu lqaaan warajaxa gayruhumaa waqfahu labadaas imaam keyrkoodna wuxuu rajaxay xadiisku inuu mawquuf yahay oo ibnu cabaas warkiisii bay ka dhigeen culamada gobol xaakim iyo ibnulqadaanna waa saxiix yeeleen xadiidkan waa xadiis hadal dheer waayo dhinaca takriijkiisa marka laga hadlo takriijkiisa marka aada isku soo koobtana culamo badan baa saxiix yeesha xadiidkaanu xaakim iyo ibnu lqataan iyo ay kamid yihiin iyo ibnu daqiiq ilciid ou <clears throat> kamid yahay kitaabkiisa alimaam <clears throat> ibnu daqiiq ilciid kitaabkiisa alimaam la yihaaha alilmaam iyo alimaam labadaas kitaab uu leeyahay marka laba kitaabo aada u qiimo badan waaye ma dhamaystirna marka ibnu daqiiq ilciid marka waa saxiix yeele isagana imaamku ku saxiix yeele kitaabkiisa alimaam la yihaaha ibnu xajar sidoo kale talkiiska wuxau u yeeshay sixadiisa abu daud waa saxiix yeele sidoo kale xadiidkan markuu sunankiisa kusoo saaray imaam axmed ibn xambalna markii la weydiiyey xadiidkan waa waa istixsaansaday wuu istixsaansaday sheekh ilalbanina waa saxiix yeelay xadiidkan marka xadiidkan culamo badan baa saxiix yeeshay sida raajixana waxaa weeyaan marka qawlka inuu xadiidku saxiix yahay raajix marka xadiidku hadduu saxiix weliba waxaa baxsi fiican ka dhigay ibnulqadaan kitaabkiisa bayaan lwahmi walihaam qolada xadiidka daciifinaysa cillo ma aysa keenin aan ahayn xadiidkan mudarib waay marna asoo marfuuca la weriyey mar asoo mawquuf ayaa la werinaa marba dhowr sigaa lagu weriyey laakiinse abu daawuud riwaayada oo weriyey ee marfuuca ah marfuucada ah waa saxeix abu daawud baa saxeix yeelay saa darteed marka riwaayada saxeixada in lagu cileeyo midba mid marka waqfi uu ku jiro ma aha marka ila idiraabku hadday duruqdu kale isku awood ay tahay marka wax lagu cileey kara laakiin duruqdan iska hor timid dariiqa ugu saxeexsan marfuuc isaga oo ku yimid khulaasatun qowl marka xadiidkan saxiix waay imaamu nawowina meeshaan xoogaa waa ku yar wahmiyey oo waxa uu yidhi ittafaqa alxufaadu calaa dacfihi buu yii xufaaddu waxay isku waafaqeen i xadiidkan inuu daciif yahay hadda meeqa xaafidan hadda sheegna marka hortiis imaamu nawowi xaakim iyo ibnulqaaan saxiix yeeleen xadiidka alxaakim iyo ibnulqaaan marka ijmaacu intaasuba xataa ku ku buri karaa labadeedaba xufaaday kamid yihiin mogta xaakim iyo iyo ibnulqadaanba xufaaday kamid yihiin maca dalika labadooda way saxiix yeeleen marka in la yihaha culamadu waa isku waafaqeen xadiidkan inuu daciif yahay khada iyo wahmi lana inayna isku waafaqin waaba kan labadan imaam ayaa saxiix yeeshay arrintaa iyadaa culamadii ka dambeysana hadda isaga sida ibnu daqiiq ilciid iyo ibnu xajar min qabli waxaan ujeeda abu daauud ragga saxiix yeele waxaa kamid ah abu daauud xaakim ibn lqaطaan saddex imaam marka ijmaacan xadiidkan alijma ijmaaca waa daciif laleeyahay saxiix maaha lidalika waa ku tacqiibiyey ibnu xajar hay oo waxa yihi waa ku wahmiyey imaam nawowi meeshaan hay kitaabkiisa khulaasada iyo sharxulmuhadabka iyo tanqiixa saddexdaa kitaabuu ku sheegay in xadiidkan ay xufaada isku waafaqeen inuu daciif yahay wuxuu ka reebay wuxuu yidhi marka xaakim marka meeshaan shuduuda u nisbeeyey xagga kalena itifaaq marka taas marka ma xadiidkan marka inuu saxiix yahay culamo badan baa ku tagtay waraajixu inuu saxiix yahay fiqiga laga qaadanaya marka waa maxay fiqiga xadiidkan ku jiro ninku haddii uu haweentiisa jimaaco iyadoo xayd qabto waxaa laga rabaa inuu bixiyo kafaara ku waajibaysa sida xadiidkanba u tusahay kafaaradu waa maxay waa dinaar ama nisfu dinaar dinaarku marka waa dahab waa dinaarku dahab uhay waa la bedeli karaa oo qiyaas waa loo samayn karaa waa dinaarku taqriiban waa afar garaam meelahaas oo dahaba wa halkii dinaar taqriiban wuxuu noqonayaa afar garaam oo dahaba meelahaas marka afar garaam oo dahaba qiimahooda inta uu la egyahay ayaa laga rabaa inuu bixiyo taqriiban waa saas maa dinaarku leana sideetan iyo shanta garaam oo dahabka ah ayaa labaatan dinaar dhiganta marka hadday sideetan iyo shan garaam oo dahaba labaatan dinaar udhigan tahay haddaba marka hal dinaar meeqo garaamoo dahaba u dhignaana isu qaybi labadooda sideetan iyo shan labaatan u qaydi waa afar iyo jajab afar iyo jajab oo garaam oo dahaba ah, ayuu lacag ahaan inta u qiimeeyay ayuu sadaqaysanaya u bixin dinaar iyo nisfu dinaar see u kala bixina marka weya ma hadduu rabo nisfu dinaar ma u bixina hadduu rabana dinaara taa culamada marka waxay yidhahdeen ibnu cabaas ayaa arrintaa ka jawaabay fatwooday waxa uu yidhi haddii waktiga xaydka oo xoogga uga socdo oo u tegey oo ayaamaha ugu horeeya xaydka ah hadduu u tegey haweenta dinaar kaamil oo bixina markuu kasii dhammaan rabay haddii uu u tegeyna nisfu dinaarka u dhiibay marka saasa loo kala soca fatwada ibnu cabaas ayaa laga qaadana ma garateen marka meeshaas dinaarku wuxuu bixinaa xaydka marku xooga usocdo hadduu jimaaco dinaar buu bixinaa markuu kasii goyi rabo agteeda hadduu jimaacona muxuu bixina nisfu dinaarka ubixina saasaa ibnu cabaas u kala qaybiyey marka eh, alimaamu shaafici laba qowl oo masaladan ku leeyahay qowluljadiidka wax kafaara ma waajibaysa u leeyahay oo xadiidka ayuusan camal siinaynin oo xadiidka sixadiisa ayaa uusan asaga agtiisa saxiix uusan ka ahayn xadiidka qawluhu qadiimna qawlkiisa qadiimka oo ciraaq markuu joogayna wuxuu dhihi jiray sidaan ibn cabaas hadda u fatwoo jiray marka qadiimka de xadiidka waafaqsan isagaana raajix ah madhabka haddaan usoo laabana shaaficiyadu maxay qabaan inaan wax kafaaraa laga rabin istigfaar keliyaa laga rabaa inuu tawbo keeno leana xadiidkan waa daciif ay iyaga culamada daciif ay shay raaceen ma garateen ogow marka ikhtilaafka fuqahada wuxuu ku xiran yahay oo farac ka yahay xadiiska inuu ansaxo dad badan ma yaqaanaan waxaas nacam ikhtilaafka ay madaahibtu iskhilaafayaan mararka qaar waxaa asal u noqon karto xadiidkii oo laysku khilaafay ma saxiixa mase waa daciif ninkii waa daciif yiri ma camal siinayo ninkii yiri waa saxiixna wou ku camal falaa xadiidka khilaafa marka meesha ka imaanayo adiga marka hadday kusoo gaarto waxaa kaa quseeya daliilka sida adiga aada ugu qanacdo hadaad taqaano culamada warkooda aad fahmi kartid xadiidka agtaada hadii u saxiix kula noqdo qofkii uu la noqdo inuu ku camal falaa kaasaa marka laga qaadanaa meeshaan bacdi alculamaana waxay dhaheen yatasadaqu bidinaar dinaarka waxau bixinaa hadduu iyadoo xayd qabto u tegey nisfu dinaarkana waxau bixinaa bacda markau xaydka ka go-ay intaysa qubaysanin ka hor taas laakin waa laga xoog badan yahay sida mida ibnu cabaas aan sheegnay ayaa fiican masalo kale iyadana waa daruuri in la ogaado haweenta markau ay xayd qabto waxyaaba badan baa ka xaaraam ah ka xaaraamta maxaa kamid ahaa salaad ma tukan karto dawaaf ma samay karto ma soomi karto musxafka ma taaba karto cala alqawli araajix min aqwaali ahli lcilmi wahaakada ninkeedana ma jimaaci karo waxyaabaha xaaraamta ka asooma intaas ayib haddii marka la yidhaha ninkeeda ma jimaaci karo waxyaabahan shanta ah soonka isaga ufiirsada soonka haweenta waa iska soomi dhiigga mar dhiigga hadduu ka go-o oo calaamaadkii dhiigga inuu ka go-ay ay aragto soonkeeda waa bilaabi kartaa masalan dhiiggii waxuu ka go-ay salaada subax intuusa intaysa dhalanin waawi intuusa beriyin ayaa dhiiggii ka go-ay sideed saac habeennimo kale dhiiggii ka go-ay beri ramadaan waay iyadoo marka wuxuu waagu u beriyey aan qubaysanin waa qubaysanaysaa kelihi soonkeedana waa wadanaya daymiyoti xalay waa sida jareerada qofka hadduu kusoo kaco waagu u beriyo isagoo junub ah waa un qubaysana haddii hadii niyeystay haweentuna waa saas marka soonka looma shardiyo inay dhahaaro qaadato haweentii soonka looma shardiyo inay dhahaaro qaadato salaada laakin ma duka karta iyadoon dahaaro qaadanin maya bilitifaaq salaada ma duka karta ilaa waa inay qubaysataa qasran liana salaada waxaa u shardi a ah, dhahaaro ma soonka laakin dhahaaro uma shardi ah xayd keliya inaysan qabin baa muhiim ah ayb dawaafka isaga salaadu lamid yahay masal musxafkana waa lamid musxafka taabashadiis maxaa soo haray marka ninkeeda ma jimaaci karaa haddii dhiigga uu ka go-o iyadoo weli qubaysanay ninkeedii ma tegi karaa iyadoo dhiiggii waa ka go-ay meeshii waa qallashay laakiin ma aysa ninkeeda ma tegi karaa alqowl raajix min aqwaali ahli lcilmi waxaa weeyaan inuusa utegi karin lana maxaa yel allah subxaana watacaala wuxuu yidhi yasaluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhuna xataa yahurna faidaa tadaharna faatuuhuna min xayu amarakum allah weliba qiraada waxay leedahay xataa yaaharna xataa yaaharna ilaa ay ka qubaystaan waa taas macnaheedu waana qraa qiraaadka mutawaatirkaa kamid midda kale saddex imaamba ijmaac ay soo rareen masalada in la fahma muhiim bakawi ibnu kasiir dabari saddexdaas imaam oo mufasiriinta kamida ijmaacay soo guuriyeen waxay yidhaahdeen haween nink ninku haweenkiisa uma tegi karo ilaa ka qudayso ninku uma tegi karo haweentiisa ilaa ay ka qubaysato iyadoon qubaysanada u tago waxau jebinaya marka amarkii ayuu jebinaya la amray ijmaacay masaladaas marka soo xikaayadeen ijmaac ijmaaca saddexdaas imaam baa sheegeen dabari iyo ibnu kathiir iyo bagawi ayb ibnulmundirna arrintaa waa rajaxay iyadana sidoo kale marka bacd alculamaa uu kamid yahay sheekh naasir idiin alalbani raximah llahu tacaala isaga wuxuu leeyahay inaysa dhib lahayn wuxuuna kasoo wuxuu soo guurinaa cadaa ibn abi rabaax iyo mujaahid cadaa iyo mujaahid ijmaacan waxba kama jiro uu leeyahay lianna cadaa iyo mujaahid baa waxay qabaan in haweentooda dhiigga ka go-o qofka marka ninkeeda uu tegi karo iyadoo weli qubaysanin masaladaas marka ijmaacaas isaga ahna waxaa ka jawaabay ibnulmundir masaladan laftirkeeda ibnulmundir kitaabkiisa alawsatka uga hadlay oo wuxuu yidhi ma aysan ka ansixin labadoodaba liana maxaayale sanadka cadaana waxaa ku jiro leyt ibn abi sulaym ayaa ku jira waana daciif leyt waa la yaqaanaa waa macruuf mujaahid isagana marka waxa uu leey sidoo kale kama ansixin bal wuxuu xikaayoonaa cadaa inuu jumhuurta ku jiraba oo uu qabo ama mujaahid inay ku jiraan aqwaal inay leeyihiin ousan jimaaci karin ninka oo ay ijmaaci hadda aan ay ku xoojinayan calaa kulli xaal labadooda kama ansixin buu leeyahay ibnulmundir labadooda kama ansixin wax banaynaayo inay haweentii u tagto ninkii u tago haweentiisa iyadoo weli qubaysanin marka saddexdaas imaam ijmaacooda iyo awsad ibnulmundir marka laysku daro cala al aqali waxaa raajix ah in aan loo tegi karin al aqal waay sida raajixa hadiiba aan la dhihin ijmaacu waa qaa'im fi makaanihi ayb masaaishana marka waxaa weeyaan awsad ibnulmundir maraajicda ijmaaca laga soo guuriye u kamid yahay waana culamada salafka kamid aha ibnulmundir ogow la soco alimaam ibnulmundir culamada in la barta waa fiican tahay wuxuu kamid yahay culamada aada fiqiga aqwaasha usoo aruurisay ijmaaca iyo khilaafka waana weliba min culamaai salaf oo uu ku jiraan marka muhiimkan hadda ah, annaga waxana quseeya waxay tahay eh, dadkan aan inaan u sheegay jeclaha lahay annaga waxyaabaha na quseeya waxay tahay aqwaasha culamada inaan jamcino wixii ka raajixa la arko wixi aan ka raajix ahayna la arko eh, hal qolo keliya ama qof keliya ama imaam culamada kamida ah, meel uguma xirnin muqalidana uma nihin marar badanna arrintaas waan sheegay waana saas marka haddii dad muqalido loo noqon karo asxaabtaa loo noqolayo qof keliya yani asxaabta marka la dhaho mid mid ayaa muqalid ayaa muqalid aan la taqliidsan lahay sida abubakar keligiisaan taqliidsanayo haddaad tiri asxaabta kalena warkooda ma fiirinayo waxaa insaaf ma ahanaa lagu leeyahay lidalika masaa'il badan masaa'il lagu khilaafaa jirta abubakar cumaraa mas'alo lagu khilaafayo oo la dhahayay cimraan ibni xusein uu yidhi xilliga rasuulkaan tamatucnay xajka markaasa waxaan nidhi eh, eh, eh, qur-aankiina tamatuci waa sheegay waa kasoo degay oo faman tamataca bilcumrati ila alxaji buu yidhi wax nasakhayna ma aanan arkin uma qaala rajulun bira'yihi maa shaaa nin baa markaas ra'yigiisa wuxuu raba ka yidhi imaam lbukhaari wuxuu yidhi marka yacni cumara rajulkaas uu sheega waa cumar yii cumar radi allahu canhu cumar baa laga tega hadduu khilaafo kitaabka i sunada kitaabka i marka aan leenahay qasada u yeela ma aha ma kas oo u khilaafa ma aha macnaheedu sunada inayna soo gaarin aa laga yaabaa marar badan anaga taasna aan ishaarnay kadalika buxuustuna waa saas culamada waxaa laga yaabaa wax inay raajix la noqdaan sheekhan sheekhan wax raajix noqdaan wixii inaga markaas qawaacidda waafaqayo u dhawaa karo unbaa laga raacaya haddii mar asxaabtii keligeed aan la dhihi karin fulana aniga iyo calaamo saaran wabitaali dadka ka dambeeya asxaabtana lama dhihi karo hebela iyo calaamo saaran xadku waa jafa waa asiiba waxa uu ku asiibaa laga qaadana kulligoodna culamo waay raggan aan ka hadlayn o dhan oo haddaysan culamo ahayn maba anaan sheegnaynba nacam aimada aan ka hadlayn ibnu xasm ha noqdo sheekh alalbani ha noqdo ha noqdo ibnu xajar nawowi ha noqdo oo hadda aan ka hadlayno masaladii itifaaq uu ka xikaayoolay kulligood waa culamo haddaysan culamo ahayn maba anaan sheegnaynba nacam marka dadka odhanaayo dadka eh, ka dhigaayo waxaan eh, arrimahan oo kale u sheegaayo dadka ama dhahaayo Eh, culamadii baa laga soo horjeeda ama culamadii baa la dhacnina iyo culamo dhacnin ma aha haddii baabkaas la furo de waxay noqona ummadda haddaa loo daayo dadka iyagoo dhahaayo annagu shaafici bay nooga go'daa wixii shaafici uu yiri xagga xagga uu kama marayno faraha laga qaaday laftir shaafici laftirkiisa waa caalimi marka masalahan dhalinyarada inay ku baraarugsanaadaan waa fiicnaale qofku hadduusa aqoon u lahayn dabcan inuu u ma fiicna laakiin hadduu wax fahmi karo inuu baaro aqwaasha masaladan marka iyo wixii la tacau eh, ku tacaluqo halkaasaan uga baxaya an ibni cabaasin radi allahu canhuma an nabiyi sal lahu alayh ali wasalama fi ladii kii fii shani ladii kii shanigiisa wuxuu ka yidhi ya'ti imra'atan haweenkiisa u tagaayo wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id ah qaala nebigu waxau yidhi yatasadaqu bidinaarin aw nisfi dinaarin diinaaru sadaqaysanayaa ama nisfu diinaar marka waqtiyada uu kala sadaqaysanayo ibnu cabaasaa tilmaamay xaydku uu xoog u socdo hadduu u tagana waa dinaar kamila markuu dhamaan hadduu u tagana nisfu dinaarka u bixinayaan rawahu lhamsatu صaxahu xaakim ibnqadan warajaxa hayruhuma waqfahu wacan abi saciidin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala llahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum alaysa miyaysan ahayn alaysa miyuusan ahayn xaalku idaa xaadat haddii ay xaysho haweentii lam tusalli mid aan tukanaynin walam tasum midaan soomaynin lam tusalli inaysan yani tukanaynin walam tasum aysanna soomaynin muttafaqun calayhi fii xadiidin xadiid muttafaq caleyhi weeyaan xadiidkana marka intaanna qidcadanuna fii xadiidinay ku dhex jirtay xadiid dheer kitaabku maadaama uu mukhtasar yahay intuu ka rabo kasoo gaabsana oo nabiga sida xadiidkan xadiis dheer bu ahaa rasuulka sal ly slam baa wuxuu yiri waxaan waxa uu ku yiri haweenka uu ku yiri wuxuu u sheegay inay naarta u badan yihiin u sheegay saas darteed inay wax la baxaan wax sadaqaystaan dadaalaan ayuu usheegay ha xadiidka wuxuu ahaa sax nacam nabigu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiinin adhaba lilubbi rajuli alxaazini min ixdaakuna ma aanan arkin buu yidhi kuwo ina caqligooda uu gaaban yahay naaqis yahay diintooda ay naaqis tahay haddana tagsiin og nin caaqil ah dihnigiisa iyo caqligiisa tagsiye og idinkoo naaqisaatu caqlin ah ayaa nin caaqil ah, haddana caqligiisa aada tagsiinaysaan marka rasuulka sala allahu aleyh waali wasalama baa marka weydiiyeen waxay dhaheen <coughs> maa nuqsaanu caqlinaa wamaa nuqsaanu diinina nuqsaanta caqliga laga haysataa waa maxay diinta nuqsaanta laga haysataa waa maxay markaasu wuxuu yihi nuqsaanta caqligu waxay tahay shahaadatu shahaadatu lmar'a haweenta shahaadadeeda sawma aha nisfu shahaadati rajul ninka shahaadadiisa nuskeed soomaaha layii naagtu haddii ay markaa hal nin meeshu ka markaati kaco laba haween soo lagama rabo idan marka haweenku waa nus sooma shahaadada xagga shahaadada sababta loo yeelay waa maxay ilahay baa sheegay subxana watacaala wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaai an tadilla ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa marka waa halmaankooda dhinacaas u badan saa darteed marka haweenku nuqsaanta diinta idinka haysataana waxay tahay buu weeye alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum haweentu hadday xaysho salaad la-aan iyo soon la-aan bay noqone soo nuqsaan maaha marka iyadoo weliba da aan laga rabin marka ay xayd ka qabto inay dukata lagama rabo maca daalika arrintan diinteediiy saameyn ku yeelatay halkaas waxaa kaloo laga qaatay iimaanku inuu nuqsaamo xadiidkaana laga qaatay iimaanku inay nuqsaani ku dhacaysa leana diinku waa iimaanka soo maha haddaysa ayaamahaas cibaado samaynin sidii inay cibaadada samay jirto kala ma aha nuqsaanay imaanaysa waa madhab ahlisunna fi liimaan buu u gargaara marka xadiidkan man ama uu daliil u yahay ayb halkaa marka markay marayso waxa haweenku eh, ilaahay baa sidaa u abuuray allihii saas u abuuray baana sheegaayo alaa yaclamu man khalaq nimankaan marka cilmaniinta waxaan leenahay alaa yaclamu man khalaq allihii wax abuuray soo ma oga allih wax abuuray ciduu abuuray sooma yaqaan isaga waa yaqaanaa w marka maxay noogu sheegaya marka ay leeyihin ururada xuquuqul insaanka u doodo ururada xuquuqul haweenka u doodo ma aha xuquuqdaas xuquuq sharciga uu siiyey oo ka maqan maaha inay u doodayen ee waxay rabaan kuwa sharcigu ka dafiray inay u keenaan eeg siay la tahay hadday haweensa wax u tarayaan iyaga haweenkooda wax u tari lahayen gaal hadday haween wax u tarayaan haweenkooda derbiyada kuma soo dejiyeen mar walba haweenka waxa ugu raqiisan waay dhulka gaala marka la joogo maxaa yeele waxay tahay derbi walba soo dhegan tahay shay walboo shilin ama laba shilin ahba iyadaa haweenaa lagu xayeysiina marka dadkayna ku fidnaynayo leana waa ogyihiin inay dad ku fidnaynayan leana xadiidka rasuulka wuxuu ahaa ittaqu dunya wataqu nisaa faina ina awala fitnata bani israaiila kaanat fi nisaa fitnadii ugu horeysa reer bani israiil ku dhacday haweenkay ahayd annaga marka waa naxasdaayaan waxay rabaan marka inay dhinacaas naga soo galaan si annagana ay fidnada noogu dhacdo lanna ilahi wuxuu yidhi wadda kaiiru min ahli lkitaabi low yarudunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim marka xaasidnimo waay waxaan maaha in ummadda loo danaynayo hay laakiin dad waxaa nasiib xun haddana sii ahba dad diin akrina ama diin sheega inay yidhaahdaan nisaa-iyiin inay noqdaan oo xuquuqda haweenka ka maqnayd aan keenayna ay yidhahdaan marka ay yidhahdaan casri combyutara lagu jiraa looma baahna aayaadkan looma baahna marka naag waa nisbu shahaadati rajul wax loo baahanya ma aha lan waa laga baxay hadda combyutarka wax walba kaydinayo combyutarkan hadduu raba viruska iska gelaa muxuu kaydina combyutarka combyutarka soo dad ma gelinayan midda kale waxaani midda kale yaa ku xisaabtamasa nacam xataa alkufaar maxaakimta gaalada markhaatidu waa ka wen yahay waraaqaha markhaatidu waa ka wen yahay laakiinse dad aan waxba ogeyn waxu sheegaya markaas umalaya ummadii o dhan inaysa waxba ogeyn laakiin dadka inay gaalo wax ka ogaadaan daruuri maba ahaba naam lana qur-aankii baaba u sheegay mar hadduu qur-aanka u sheegay iimaankooda wuxuu siinaa inay rumeeyan wax alla u sheegay subxana wa tacaala markaas waa haweenku marka waa naaqisaatu caqlin wa diinin labadaba naaqisada nuqsaan baa uga jirta macniyaduna maa nin kasta nin kasta haween waa ka fiican yahay maasaa macnaheedu haween badan oo saalixaad oo niman ka fiicanaa jira ka cibaado badan ana ina akramakum cind allahi atqaakum ninnimada maaha adig inaad ninnimada ma aha wax lagu kala lagu kala karaamo badan yahay ee waxa weeyaan taqwada allah subxana watacaala muttafaqun caleyh marka xadiidkan waxaa laga qaadanaa sheekh oo inta meeshaan u keenay haweentu haddii xayd uu ku dhaco salaad iyo soon labadaba inaan laga rabin oo iska ansaxeeya maxalushaadkiis bis intaas waay baabulxayd waxay ka qusaysaa haweentu haddii ay xaaid noqoto salaadna ma dukanayso mana soomi karta wacan caaishata radia allahu canha qaalat lamaa markii ji'naa aan imaanay sarifa sarif meesha la markaan imaanay xibtu waan xayday sarif marka meeshaa la yiraha waa meel magaceed waay waa dariiqa maka iyo madiine udhexeeya waay makowna aada ugu soo dhow yahay meeshaa markaan marayno ayaa xibtu waan xaymay tiri caaisha waa xajatulwadaaci faqaala nabiyu sal allahu aleyh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi ifcalii samey maa yafcalu lxaaju xaajiga waxauu samaynayo kala samey ayra anlaa taduufii eh, hayra anlaa taduufii laakiinse ha dawaafin bilbeyti beytka ha dawaafin hayra anlaa taduufii yani ha dawaafin bilbeyti beytka ha dawaafin xataa intii tadhuri aad ka daahir noqotid ayb xadiidkana muttafaqu caleyhi fi xadiiin isna xadiis dheer buu ku jiray xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya isa waxay tahay haweenta xaaibka ah dawaaf inuu xaaraam ka yahay isaga waxyaabaha xaaraamta ka u tirina ma ogtahay xadiidkii hore wuxuu kusoo sheegay inaan la jimaaci karin kana laysa idaa xaadad lam tusalli walam tasum wuxuu ku sheegay salaad iyo soon inay xaaraam ka tahay kan wuxuu ku sheegaa dawaafku inuu xaaraan ka yahay oo haweenka xaydkaa ma dawaafi karto sababta dawaafku marka waa macno oo dawaafku waa tawaaf an caaishaa radi allahu canha qaalat waxay tiri lamaa markii ji'naa aan imaanay sarif markaan imaanay xibtu waan xayday faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yidhi ifcalii samay maa yafcalu lxaaju xaajiga waxa uu samaynaayo hayra an laa taduufii laakin laa taduufii ay u dhigan tahay yani ha dhawaafin bilbeyti beytka ha dhawaafin xataa intii tadowri aad ka daahir noqotid muttafaqun caleyhi fii xadiisin wacan mucaadin radia allahu canhu anahu sa'ala nabiya sala allahu aleyh ali wasalam mucaadi ibni jabal waxaa laga wariyey inuu nabiga su-aalay maa yaxilu lirajuli ninka maxaa u xalaal ah min imraatihi haweentiisa maxaa uga xalaal ah ninka maxaa haweentiisa uga xalaal ah marka ay tahay wahiya xaaid walcaal hiya iyadoo xaaidun xaaid ah qaala waxau yihi nabigu sala allahu alay ali salam maa fawqa lizaari izaarka inta ka koreeya macuusta meesha laga xirto wixii ka koreeya waa xalaal ah rawaahu abu daawuud abu daawuud baa weriye wadacafahu abu daawuud waa daciif yaala xadiidkan oo abu daawuud waxa uu yihi laysa bilqawiyi xadiidkan baqiya ku jira wl baqiyata bn lwaliid baqiyana waa mudanis waqad cancana can ayuuna ku wariyey ninka uu ka warinayana saciid ibnu cabdillahi alaqdash ayaa la yidhaahdaa ninkaa marka eh, saciid ibn cabdillahi alaqdashkaana eh, waxa weeyaan eh, layin lxadiid isagana waa layin lxadiid ninka uu ka warinayo waxaa kaloo marka xadiidkan mutaabaco helay laakiinse mutaabacadiisa laftirkeeda nin marka e, e, majhuululxaal lagu sheegay ayaa ku jiro ama shaki u ku jiro sida ibnu xajar talkhiiska uu ku cadeeyey talkhiisulxabiirka weliba cillo kalena xadiidkan waa leeyahay xadiidka mucaad baan haystaa cillo kale waa leeyahay cilladaas waxa ay tahay ninka ka warinaya mucaad ibnu jabal waxaa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu caaid cabdiraxmaan ibnu caaidna abuu xaatim wuxuu yidhi riwaayatuhu can caliyin mursala ufiirsada warkaan cilo kale waay mucaad ibnu jabal taabiciga ka werinayo abuu xaatim wuxuu ka yidhi taabicigaasi cali riwaayaadka uu cali ka werinayo waa riwaayaad munqadica ah haddaba haddii marka cali riwaayaadka uu ka werinayo ay munqadica noqdeen see riwaayada mucaad uu ka werinayo ay u noqon kartaa mutasila leanna mucaad cali hortiisuu dhintay mucaad wuxuu dhintay sanadkii marka waa sideed iyo toban maacuunka camwaas ku dhintay calina wuxuu dhintay taqriiban afartankii buu dhintay hijrigu markuu afartan ahay mucaadina sideed iyo tobankiiba u dhintay haddii marka la yidhi raawigaani cali markuu ka wariye xataa waa inqibaaca ku jiro mucaad markuu ka wariye kawaran marka soaa ma ma laga rata meeshaas ninka ka werinaya mucaad ibnu jabal hadda cabdiraxmaan ibnu caaidi la yidhaha abu xaatim waxa uu yidhi riwaayatuhu can caliyin mursalatun riwaayada uu cali ka werinayo waa munqaica mursala bimacnaa munqaica lana ma soo gaarin buu leeyahy cali cabdiraxmaan ibnu caaidkan inqidaac baa ku jira baynahu wa bayna caliyin haddii cali uu soo gaari waayey mucaad ma soo gaari karaan mucaadoo cali ka hor labaatan sano ka hor dhintay intuus cali dhimanin marka inqidaacna waa marka waa lagu hayaa xadiidkan waa ku yar jiraa marka meeshaas taa marka la soco xadiidkan marka cililkaasuu leeyahay laakiinse waxaa jira xadiid abu daawuud oo weriyo kale oo min xadiidi xizaam ibni xakiim ah xadiidka xizaam ibni xakiim saxiix waa isaga xadiid waxaa soo arooray xizaam ibni xakiim oo intaan hadda oo kale ah xadiidka mucaad intuu sheegayo kale marka xadiidkaas kolley rijaashiisu ninka ugu yar waa maqbuul maqbuulkuna waa maqbuul yani cinda almutaabaca marka xadiidka waxaa laga yaabaa marka taas inuu ku noqdo xadiidkan isaga marka waa daciifka has kale inuu saxiix noqdo waa laga yaabaa inuu marka bimajmuucihimaana inay asal iska yeeshaan waa iska suurtagal ayb marka xadiidkan isaga eh, eh, qoladii wuxuuna xujo u yahay marka hore oo maxaa uga xalaal amaa fawqa alizaar qoladii dhehaysay taxta alizaarku waa xaaraam ayaa qabsatay marka ayaa xadiidkan daliil ugu noqon karaa laakiin hadal baa ku jira oo xadiidka anas ma muqaawamay karo isnacuu kula shayin ila nikaax ma muqaawamay kara leana kaas waa saxiix laysku haysto wacan ummi salamata radia allahu canha qaalat waxa ay tiri kaanat nufasaau haweenka umulaha ah waxay ahaayeen taqcudu mid ku fariista ayay ahaayeen fii cahdi rasuulilahi sal l slam waqtiga rasuulka salaada ayay ka fariisan jireen bacda nifaasihaa dhalmadeeda kabacdi arbaciina afartan maalmooday ka fadhin jireen salaadii iyo soonkii iyo rawaahu lhamsatu shantii baa werisay ila nasaa-iyi nasaa ila nasaa-iya nasaa walafduna liabi daawuud baa iskale lafdiga wafii fii lafdin lahu riwaaya abu daawuud usugnaatay walam ya'murha nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nebigu ma uunan amrin biqadaai salaati nifaasi nifaaska salaadiisa inay soo qalleeyaan nebigu ma uunan amrin buu ku daray xadiidkan marka isaga waa saxeex ama waa xasan marka xadiidka umu salama wuxuu tilmaamay waxay leedahay kaanat ilnufasaau taqcudu fii cahdi rasuulilah mar hadday tiri xilligii rasuulka ay dhacday waa marfuuc waa xukmu rafci buu leeyahay lianna maadaama ay u maadaama ay u ay u tiirisay waktigii rasuulka de waktigii rasuulka wixii xaadise sharciga dhacdo nebigaa ka jawaabi jiray sala allahu alayh waali wasalama marka nebiga amarkiisa un bay salaada uga fadhi jireen dabcan fii cahdi rasuulillah taasaa laga qaadana marka haweenka marka umulaha afartan maalmood ay ka ay fadhin jireen salaadii ka fadhi jireen iyo wixii lamida meeshaan marka waxay u baahanta taxriir waxaana aada u taxriiriyey abu ciisa tirmidi alimaamu tirmidi sunankiisuu ku taxriiriyey oo waxa uu yidhi imaamu tirmidi waqad ajmaca ahlulcilmi ahlucilmiga waxay ku ijmaaceen min asxaabi nabiy oo nabiga asxaabtiisa sala allahu alayh ali wasalam iyo taabiciina iyo min bacdahum iyo dadkii ka dambeeyey calaa ana nufasaaa haweenka umulaha ah tadacu salaata salaaday ka tegaysaa arbaciina yawman afartan beri ilaa an tara duhra inay aragto maahan duhri qabla dalika waqtigaas ka hor hadday aragto fainahaa iyadu taktasilu waa qubaysanay waa tusalli waa tukani wuxuu ku waxay ku ijmaaceen saxaabadii taabiciintii iyo taabici taabiciinba in haweentu ay salaada ka tegeyso haweenta umushaa inay salaadii ka tegeyso afartan maalmood inay aragto afartanka maalmood ka hor duhri ma ahani isaga labaatan beri marku dhiiggii ka socday ayay dhuhri bay aragtay waa ka go-ayba dhiiggii hadda markaas inay intay qubaysato salaadii bilaawdo laakiin haddaynan arkin afartan beri waa lagu ijmaacsan yahay haddaynan arkin wax duhri ah ilaa afartan maalmood dhiiggii ilaa afartan maalmood salaadii waa ka joonaysa intaas horta waa lagu ijmaacsan yahay ayb fa idaa ra'at idama bacda alarbaciin afartankii maalmood dhaafay dhiiggii see la marka fa ina akara ahli lcilmi buu yiri ahlucilmiga say u badan yihiin qaaluu waxay dhaheen laa tadacu salaata salaada ka tegi mayso bacda alarbaciina afartanka wixii ka dambeeya salaada ma ka tegayso wahuwa qawlu akthari fuqahaai fuqahada badankood qowlka ay qabaan weeyaan wa yaquulu sufyaan athawriyu sufyaan athawrina sidaaba uu leeyahay wabnu lmubaarak washaaficiyu waaxmedu waisxaaqu sidaasay qabaan uu yidhi wayurwaa can alxasani albasriy xasan albasri waxaa laga warinay anahu qaala inuu yidhi inaha tadacu salaata khamsiina konton maalmood ay ka tegi afartan haduu dhiiggii dhaafo umusha ilaa konton waa la sugaayo u leeyahay hamsiina yawman ayay sugaysaa idaa lam tadhur haddaysan daahir noqonin wayurwaa can cadaa ibn abi rabax waxaa isna laga warina cadaa ibn abi rabax oo taabici ah iyo shacbiy iyo shacbi sitiina yawman lixdan maalmood lixdan maalmood ayaa la sugaa marka khulaasadu waa maxay afartan konton lixdan maxaa lagu ijmacsan yahay shayna waa lagu ijmacsan yahay shayna waa laisku khilaafsan yahay fahmta maxaa lagu ijmacsan yahay waxaa lagu ijmacsan yahay hadday haweentu dhiigga uusan ka go-in ilaa iyo afartan maalmood inay horta salaada ka joogeyso maa bacda alarbaciin wixii afartan maalmood ka dambeeyo waa laysku khilaafay salaada ma bilaabe oo ma mustaxaaba ah loo xisaaba dhiiggaas dhiig jiro ah mase muddaa loogu darayaa akharu ahlilcilmi akaru ahlilcilmi waxay u badan yihiin inay salaadii bilaabayso o iska kategiyiin qaar kamida culamada sida cadaa ibn abi rabaxna waxau qabaa lixdan maalmood ugu dambeynta la sugaayo xasan albasrina konton buu qabaa akaru ahlilcilmi qowlkooda ka qabsa marka maadaama tirmidi isagaa leeyahay xadiiskuna afartan ou sheegay lixdanka dhama xadiisa loo hayay madhabkus waxau qabaa ilaa lixdan maalmood in la sugo oo akaru yani e, e, wakti nifaas waa lixdan beri tuli haalibkuna waa arbaciin <clears throat> wafii lafdin lahu walam yamurha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu ma uunan amrin biqadaai salaati e, nifaas salaadii nifaaska uga tegay inay soo qalaysan uusa amrin xaydkana waa lamid xadiidkii waxaa u daliila bukhaari asoo ku sugnaa mucaada oo caaisha utimid radia allahu canha waxay tiri <coughs> maa baalu waxay tiri eh, maa baalunaa xaalkeena mxuu maa baalu lxaaidi haweenta xaaidada shanigeeda waa maxay taqdi siyaama soonku ay u qalayneen walaa taqdi salaa salaadana aysu soo qalaynaynin su-aala caaisha la weydiiyey markaas caaisha waxay tihi axaruuriyatun anti adigu khawaarij miyaa tahay tilmaamay khawaarijtaan sunada ogolaynasaasay ka wadaan ibnu xajar sida leeyahay khawaarijtu aayaadkay deliishanaana sunadana ma rabaan ahlu bidacna saasay u badan yihiin takfiirkana qaabkaasay u dhaqmaan maxaad aniga xadiis iiga keenay oo kule aayadihiibaanba kuu sheegaay waa shaqo ahlu bidac wa waxaasnaa shaqo ahlu sunna ma aha leanna maxaa yele aayaadka qur-aanka maqsadka iyo muraadka laga leeyahay see loo fahmayo haddaan xadiiska lagu fahmaynin waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi cumar bn khadaab radia allahu canhu wuxuu yiri ahlu bidaca hadday idinkula doodaan qur-aanka sunada ku qabto yiri liana alqur'aana xamaalu wujuuhin buu yihi qur'aanku wuxuu ixtimaali karaa wujuuh fara badan sunadana laakin wejki saxda ah iyadaa diirada ku qabanaysa marka marka lama ogolo qofka haduu yiraa qur'aankeesa yii ayb axaadiidtiina ay qur'aanka iswaafaqayaan maxaa laba uga kala dhigaysaa marka yani qofna inuu aayad daliishado qofna xadiis daliishado labadooda ay iska hor keenaan aayadihi iyo xadiiskii waa khalad qur'aankani qur'aankani axaadiista rasuulka sharxay qur-aanka u tahnaan saa darteed ibn xajar meeshan marka uu fasiraayo u sharxayo xaruuriyatu anti wuxuu leeyahay iyo meelo badanoo kitaabkiisa kamid a liana khawaarijtu ma qaataan axaadiista buu kuleeya nacam saa darteed zakaadka nisaab uma shardiyaan zakaadka wax nisaaba uma shardiyaan qofku maalkiisa hadday intaas gaaro zakaa ka waajibta sooma iyagu wax yar iyo wax badan isku mid waayo kuleeyihin liana qur-aanku wuxuu yiri waaqiimu salaata waaatu zakaa zakada bixiyaa le waaatu xaqahu yawma xasaadihi marka wax nisaaba ma qabaan waxaas o dhan ma arkaan waxaas o dhan waxay noqonayaan wax marka eh, eh, eh, aan saxiix ahayn marka weligaa iska jir marka dadka noocaas oo kale ah qur-aanki iyo sunadii waa in laysku wadaa wasaxaxahu lxaakim xaakimna xadiidkan wuu saxiix yeelay marka kitaabkii dahaaradii halkan ku dhamaaday kitaabu kitaabu salaa buu gelaa musanif marka daxaarada aada ha loo soo raajico loo soo eh, dhan waxaa laga yaabaa usbuuca dambe insha allahu tacaala inaan marka su-aalo badan oo daxaarada meelo kala gegedisan aan kasoo qabano xudunka iyo daliilkiisa xudunka iyo daliilkiisa insha allahu taala bilah tawfiq sal